alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wclى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima callamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabgeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna siiba waxaynu haynay xadiidka nabigu salى اllahu alayhi wasalam uu yihi laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa rumaysaan oo ilaahay oo iimaan dhaba laydi helo walaa tu'minuu mana oo iimaankiinu ma dhammaystirmayo xataa taxaabuu ilaa isticraataan awalaa adulukum calaa shayin maydin tusaa shaya idaa facaltumuu markaad samaysaan taxaabubtu aad isjeclanaysaan afshu salaama beynikum salaamta dhexdiinna faafiya haddaba xadiidkan iyo axaadiidii kale ee aynu dariskeenni hore ku akrinay waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ama ka qaadanaynaa iimaanku iyo rumaynta ilaahay la rumeeyey inuu shardi u yahay jannada gelideeda waxaa kaloo xadiida aynu ka qaadanaya iimaanku wuxuu ku dhammaystirma waxa ka mid a ilaahay dartii oo la ysu jeclaado iyo ilaahay dartii oo wax loo naco cidaad jeclaanayso ilaahay dartii waa inaad u jeclaataa cidaad nacaysana ilaahay dartii waa inaad u nacdaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaanay dadka iimaankoodu aanu dhammaystirmaynin ilaa dad isjecel oo isku xidhan ay noqdaan waxyaalaha markaa dadka isu keena waxshada iyo cidlowgii iyo isgarashalaandii iyo kala qoobnaanta saarayana waxaa ka mida salaanta oo la faafiyo oo qof aad garanaysa iyo qof aanad garanayninba aada salaanto marka ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay salaantu laysa salaamaya in horaa galayna waayo jannada gelideeda iimaan baa lagu xidhay iimaankiina waxaa lagu xidhay isjeclaanso wixii la isku jeclaanayana waxay noqotay salaantii halkaa waxaynu ka garanaynaa kuwa diinta markaa dee qushuur iyo lugoob u qaybinaya ee waxna markaa wax iska qolofahoo aan macno lahayn waxna markaa wax lubbiyahoo kala kacaana ka dhigaya inay markaa gudcur gudayaan diintu markaa inay isku wada mid tahay oo salaantu markaa ay muhimadda intaa leeg leedahay wax dadki isku jeclaanayaan oo iimaankii markaa ku sugmayo oo jannada lagu gelayo inay tahay waxaanaad ku ogaanaysaa yacnii inay waxay dadku isku jeclaanayaan tahay qofka imika dadka salaama ee qofka soo ka soo horbaxa salaama ee jaarka salaama ee dadka markaas waxaa la odhanaya qofkaasi waa qof wanaagsan waa la wada jeclaanaya waa loo wada dhoolla caddaynaya laakiin qof iska soconayo oo qofna la aan salaamaynin waa qof xunoo allow duda-abay dadku yidhaahdaan ilahay buu dudayaabay yidhahdaan qofkaas laakiin qofka dadka salaamaya cid kastoo kasoo horbaxday jaarkii iyo cid walba salaamaya waxa weeye qof markaa nafdu ay jeclaanayso weeye waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa digid ayadana laynooga digayo yacnii xasadka inay ummaddu isxasado inay markaa isu cadhooto inay iscolaadiso waayo waa waxyaalaha dadka ay diintooda ku dhaawacanto ee ay ummadaha kaga harhaan ee gaaladuna ay kaga qaarib noqoto waayo maanta ummadda muslimiintu ayagoo badan waxa qayrkood ka reebay waxa weeye iyaga isku jeeda mid waliba kakaluu xasidaya mid waliba kakalaa uurka wuxugu hayaa yacni maanta innagu yacni maalin aynu ka masaajido badannay maalin aynu ka cibaado badannahay ma jirto maan inaynu ka qabyaalad badannahay aynu ka xumaan badannahay oo aynu iska necabnahayna ma jirto shantaa masaajiga kuwada jiraan markay masaaliga ka baxaan midba markaa reer hebben iyo balaayo kale uu ka sheekeynayayo walaalkiisa dhinaca isku hayeen ayuu markaa xamanaya aad iyo laxaad markaa waxa inaynu isaga jirno oo aynu markaa ku dadaalo isjeclaanshaha iyo wadajirka iyo waxwadaqabsiga oo aynu markaa xumaanta iyo xasadka iyo baqdaaqa iyo coraadda aynu iska tirna ayaa loo baahaya walaalayaal waxaa kaloo isaguna ka mida halaaثun saddex man jamacahuna ka kulmiya faqad jamaca aliimaana iimaankii waa kulmiye alinsaabu garsoorid min nafsiga aad ka garsoorto wa badlu salaami iyo salaanta oo aada u bixiso ood gaadhsiiso lilcaalami caalamka muslim o dhan aad gaadhsiiso walinfaaqu iyo bixin min aliqtaari fii waqti liqtaari waktiga cidhiidhigae xaaladdu ay kugu adag tahay oo aada wax bixiso kani waa athar laga warinayo saxaabigii jaliilka ahaa camaar ibnu yaasir ayaa laga warinaya waxaana warinaya imaamu lbukhaari ayaa mucallaq ahaan ku wariyey isagoo marfuucana imaamu lbazaar baa warinaya oo camaar baa laga warinayaa wuxuu leeyahay rasuulku wuxu uhi halaaثu man kuna fiihi wajada bihina xalaawat اliimaan saddex arrimood qofka laga helo iimaanka macaankiisu helaya alinfaaqu fi likhtaar inuu bixiyo wax xilliga cidhiidhiga xilliga cidhiidhiga uu ku jiraan waxba haynin oo markaa iihaar iyo dooni sameeyo wax bixiyo wa badlu salaami iyo salaanta u bixiyo cid walba uu salaamo wa insaafu nnaasi min nafsihi iyo qofka oo ka garsoora dadka uga garsoora nafdiisa xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa tirtirsin iyo boorin laynagu boorinayo insaafka iyo garsooridda iyo cadaaladda caam ahaan weliba inaad ka bilowdo nafdaada inaad ka garsoorto oo garsoorka nafdaadu waa maxay waxa weeye inaad ilaahay nafdaada uga garsoorto ilaahay xuquuqdiisa oo dhan aada u gudato waxa uu ku faray aada fuliso waxa ilaahay kuu diiday aada ka dheeraato inaad dadka u garsato naftaada uga garsoorto waxay xuquuq kugu leeyihiin aada u guddo wax aanad xaq u lahaynna ana dalbin nafdaada inaad u garsoorto mahaalig iyo markaa waxun inaanad ku ridin garsoorka inaad nafdaada ka garsoorto waa kaa inaad khalqiga kula dhaqanto waxaad jeceshay inay kugula dhaqmaan waxyaalaha jannada lagu gala naartana qofka lagaga dheereeyo nebigu sala allahu alay slam wuxuu ku tilmaamay inuu dadka wati ila naasi aladi yuxibu an yuta ilayhi walyati ila naasi aladi yuxibu an yuta ilayhi dadka hawlo taga wuxuu jecelayay inay ula yimaadaan nafdaada walaalkaa o kale ka soo qaad waxaad jeceshahay qofkaasi inuu kula yimaado ula tag wixii aad u arkaysa qofkaasi hadduu kuula yimaado meelka dhac inay adiguna hawlo iman waxaa kaloo xadiidku inagu boorinayaa badlu salaam lilcaalam in dadka oo dhan la salaamo caalamkana waxa laga wadaa muslimiinta ayaa laga wadaa leanno gaalo inaan la salaamaynin way noo iman doontaa taa macnaheeduna waxa weeye inaanu qofku cidna iska kibrinin inaanu qofku cidna goynin uu markaa salaanta kala sii jeesto marka u arko waxaa kaloo xadiidku waa inagu boorinayaa inuu qofku wax bixiyo xaaladda markaa ay arrintu ku adag tahay ee aanu waxba haynin qofka xilligaa wax bixinaya waa qof iihaar samaynaya waa qof ilaahay ku kalsoon ilaahay inuu soo bedelayo waa qof markaas yaqiine agtiisa ay taallo xadiidka markaa dee wuxuu usoo qaaday sheekhu salaamtu qiimaha ay leedahay ayuu usoo qaatay waana taa inooga muuqataa wa can cabdillaahi bni camri waxaa laga wariyey ana rajula nin baa sa'ala nabiya sala allahu alay slam weydiiyey ayulislaami ayu khisaali lislaami islaamka khisladihiisa iyo arrimihiisa toole ayaa khayrun khayrkeeda iyo ajrigeeda iyo abaalmarinteedu ay badan tahay qaala wuxuu dabeetana nebigu yihi tucimu acaama raashinka ayaad quudin wa taqra'u salaama salaanta ayaad akhrin oo aad gaarsiin ood salaami calaa man carafta cidaad garatay waman lam tacrif iyo cidaanad garanba cidaad garanaysa iyo cidaanad garanayninba waad salaami doontaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo muslim xadiidku waa xadiid muttafaqu calayhi ah بن bnu camar ayaana laga warinayaa sidaa uu markaa ay sheegayana nin ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam weydiiyey ayu lislaami khayrun ayu khisaali lislaam ayu umuuri lislaam ayu axwaali lislaam islaamka arrimihiisa iyo khisladiisa iyo waxa dhexdiisa la qabto keebaa khayrun ugu khayr iyo ajri badan nabigu sala allahu alayhi wasalam markaa wuxu uhi tuطcimu طacaama wa taqra'u salaam waxay leeyihiin culimadu muu odrhanin idcaamu طacaami muu odrhanin wa ilqaa'u salaami muu odrhanin tucimu waxay leeyihiin nabigu sala allahu calayhi wasalam xaalad kasta iyo qof kasta waxa uu ugu jawaabayey xaaladdaa wixii markaa fiican iyo qofkaa wixii u habboon masalan hadday imika eh, tahay jiiraal oo kale xilligan biyana aanay ay jirto oo laqofwedoolana sadaqa maxaa ugu fadli badan gooyad biyahoo tuulo abaaraysan adgeysaad odhanaysaa lianno maanta biyaha ugu ayaa ugu fadli badan oo dadku ugu baahi badan yihiin goor ay gaajo iyo raashin iyo wixiiba kala go-an yihiin haddii lagu weydiiyo dee biyo odhan maysid markaa biyiho meel walba waran gooyad biyaagee odhan mayside waxaad odhanaysaa raashin aada u geyso markaa ninkan wuxuu nabigu sala la alay slm uhi tuطcimu طacaama wa tuqri'u salaam isaga ayuu arkayay halka uu dhaliisha ka leeyahay ama ku habboonay inay tahay dadku waa ku kala tegsan yihiin adiga waxa ku habboon haddaad i weydiisay tuطcimu طacaama wa taqra'u salaama calaa man carafta wa lam tacrif adiga taasaa kuu fiican marka isagiibuu kula khitaabayaa ama yacni waxay ka dhigan tahay oo uu nebigu sala la al sidaa u yidhi dee ficilkii ayaa markaa isaga loo idaafeeyeyo bimacnaa waxay ka dhigan tahay ku dhaqaaqo acimi tacaama wa aqri salaam quudi raashinka oo salaamta gaadhsi cid aad garanaysa iyo cid aanad garanayninba marka xadiidku sidaa aan sheegnay jawaabtu waxay isku khilaaftaa axwaasha dadka muslimiintu markii hore bilowgii amarkooda dee waxay ugu baahi badnaayeen waa labada qodob oo dee dad markaa diinta ilaahay u heegan bay ahaayeen adduunyana meel iska dhigay mid waa mida waxay u baahnaayeen raashiniyo quudin bay u baahnaayeen midda labaadna waxay u baahnaayeen ila in cadow badan baa ku xeeran oo dowlad islaama ah la aasaasayay dad isjecel oo isku xidhan inay noqdaan taana waxa keenaysay sidii xadiidkii hore aynu ku soo maray dee salaamta ayaa keenaysay xadiidku waxau markaa inagu boorinayaa raashinka quudintiisa siba xilliyada khayrkale iyo ramadaanka inagu soo socotoo kale deeqsinimo iyo inuu qofku wax alligaaliyo wixii dadka muslimiinta anfacaya inuu ku dadaalo wixii kelimadooda markaa isu keenaya inuu ku dadaalo wixii isjeclaysiinaya oo salaanta cid aad garanaysa cid aanad garanayninba inaad salaanto tiqru salaam waxaa kaloo la yidhi sunnu waxa weeye hadduu qofku yidhaahdo qofkaa igu salaam dee waajib ay kugu tahay markaa inaad ku salaantood gaadhsa oo tidhaahda hebel ayaa kaafuray oo ku salaamayey kii la salaamee la soo gaadhsiiyey muxuu odhanayaa calayka wa calayhi salaam adiga iyo kaa ku soo farayba salami korkiidna ha ahaato waayo siduu tilmaamayey xadiidka imaamu lbukhaari nabigu wuxu ya caaisha hadaa jibriilu yaqrawki salaam kaasi waa jibriil oo salaam ayuu markaa ku soo gaarsiiyo isoo kaa faray markaasay tii wacalayhi salaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu markuu jibriil nabiga u yimi khadiija ayla joogto in allaha yuqriu khadiija salaam ilaahay wuxuu markaas soo gaadhsiinayaa khadiijo salaamta waxay tihi in allaha huwa salaam ilaahay hortuu isagaa salaama wa calaa jibriil asalaam jibriil asalaami korkiisa ahaato wacalayka asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayay markaa tii nasaa-i baa warinaya sunan alkubraaya ku warinaya xadiidka xaakim baa mustadrigiisa ku warinaya sanadkiisuna waa xasan weeye kayfa yuraddu salaamu cala alkaafiri idaa sallama sideebaa gaalka looga celinayaa salaanta hadduu ku salaamo kayfa yuraddu salaam see salaanta looga celinayaa calalkaafiri gaalka idaa sallama marka uu salaamo idaa sallama calaykum nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi markay idin salaamaan ahlulkitaabi nimanka ahlukitaabka iyo nasaaro markaa dee xilligaa u badnaa ciddii ay muslimiinta kulmayeen faquuluu waxaad tihaan wacalaykum korkiinana ha aata udhaha wacalaykum ayuunbaa ugu jawaabaysaan in sidaa la odhanaya xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim iyo aimo fara badan oo kale ayaa warisay waxaana uu ku yimi lafdiga bukhaari anas laga warinaya rasuulku wuxu idaa sallama calaykum ahlulkitaabi faquluu calaykum waxaa kale oo ayadana sugnaatay lafdiga bazaar oo kale anas laga warinaya wuxuu leeyahy nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan ag joognay fii majlisin yuhudi baa soo maray markaasuu salaamay markaasaa asxaabtii ka celiyeen markaasuu yihi atadruuna maa qaala wuxuu yidhi ma maqlayseen ma garayseen wuxuu yidhi qaaluu nacam sallam ha waana salaama markaasuu yihi assalaamu calaykum wuxuu yidhi geerii korkiina ha ahaato assalaamu calaykum assalaamu halkeed assalaamu calaykum markaasay dhaheen oo se markaa maxaan idhaahnay markaasuu nabigu yidhi assalam calaykum ahlulkitaabi faquluu calaykum geeri korkiina idin ahaato wacalaykum idinka korkiina ha ahaato dhaha buuri idinkana korkiina ha ahaato waxaa kaloo iyadana dhacdayse caisha laga warinayo xadiid imaam albukhaari iyo muslim ay warinayaan waxay leedahay koox yuhuuda ayaa rasuulka u soo galay markaasay ku leedahay asaanu calayka markaasay caisha fahantay markaasay tidhi calaykum asaam wallacna geeriya nacladiba korkiina ahaata bay ku tiri hadalkiiba ay maqashay ay yidhaahdeen markaasuu nebigu mahla ya caaisha caaisha ayu kaadi fa ina allaha yuxibu rifqa fi lamri kulli arrinku kastoo kasaba ilaahay rifqiga iyo dabacsanaanta ayuu jecel yahay u kaadi markaasay tiri ya rasul lam tasmac maa qaalu oo waxay yidhaahdeen rasuul miyaad maqlaynin markaasuu yihi faqalaqad qultu calaykum waxaan ku ori alaykum baan ku ori marka dee waaniga aniga imaan ku celiyayo markaa waxba inaga qaadi maysa markaa toodu xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inaan gaalada salaam lagu bilaabin way xadiidka imaamu muslim warinayo nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi laa tabda-u lyahuuda wala nasaara bisalaam yahuud iyo nasaaro salaam ha ku bilaabin waidaa laqiitum axadahu fii ariiqin fadaruu ilaa adyaqih markaa waddo ku kulantaanna waxaa u dhibgelisaan cidhiidhigiisa bimacnaa waddada ka tuura macnaheedu ma aha laakiin waxa weeye ha ku qaabilina tarxiib iyo soo dhoweyn iyo marxabaysiin iyo qadarin a markaa waddada uga baydhaan oo waddada waa sicisaan markay ahlan wasahlan tidhaahdaan sidii waxaan arkayninba waddada iska hayo iska soco ha u ha ixtiraamin ha qadarini ayay ka dhigan tahay taas ayuu tilmaamay markaa in salaam lagu bilaabo ma banaana gaalkii marka uu salaamana dee waxaad odhanaysaa un wacalaykum ayaad odhanaysaa haddaba waxay culimmadu isweydiiyeen mar kastaba hadday salaan cadoo waadixa ku salaamaan oo dee assalaamu calaykum ay ku idhaahdaan iyo haddii aad fahmi weydo waxay kugu salaameen markasta nu calaykum baa la odhanayaa culimada qaarkood baa sida ibnu cabbaas iyo qolyo kale laga wariyey waxay tilmaamayeen markay salaam waadixa ku salaamaan ay assalaamu calaykum yidhaahdaanna wacalaykum assalaam baad odhanaysaa markay laakiin wax ku hoosgeliyaan sidan oo kale ee aad fahmi weyde waxay ku waamad wacalaykum odhanaysaa culamada in badan waxay leeyihiin sida daahirka xadiidka ka caddi waxa weeye ama salaanday ku salaameen ha caddaato amaba yay caddaanin salaamta waxaad ugu celinaysaan waa calaykum weeye ayumaad ugu celinaysa ama ha caddaato ama yay caddaanin hada huwa saxiix almuwaafiq lidaahiri اnnas waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yuhuudda makrigooda iyo khiyaamadooda iyo qadarkooda iyo xasadkooda ayaynu halkaa ka qaadanaynaa waxaana xadiid ibnu maaja iyo imaamu lbukhaarina adbulmufradka uu ku warinayo saxiixa waxa uu tilmaamay yahuudiyiin aanay shay idinku xaasidin siday muslimiin idinku xaasideen salaanta iyo aamiinta aamiinta markaa la odhanayo iyo salaantaasay idinku xaasideen adducaau inda cinda samaaci siyaaxi dyakati wa nahiiqi اlximaar waxa weeye ducadii lagu ducaysanayey marka diyeega qayladooda la maqlo iyo cida dameerka wa nahiiqi lximaari iyo dameerka markaa cidiisa waxaa nabigu salى اllahu alayhi wasalam idaa samictum markaa maqashaan siyaaxa diyakati diyeega cidooda fasalu llaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista fainaa ra'at malakan malag bay aragtay waidaa samictum markaa maqashaan nahiiqa alximaari dameeraha cidooda markaa maqashaanna fatacawadu billahi min ashaydaani shaydaan ka magan gara fa inahu ra'aa shaytaanan shaydaan ayuu arkay xadiidkan imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya saxaabigii abu hurayra ayaa laga warinayaa sidaa matniga inoo taallana nabigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi samictum siyaaxa diega diega waa jamcu diiga markaa maqashaan qaylahooda fasal llahi min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiisa fa inaha ra'ad malakan malag ayay aragta waidaa samictum nahiiqa alximaari dameeraha cidooda markaa maqashaana fatacawadu billahi min ashayطaan ka maangala fainahu ra'aa shayطaanan shayطaan ayuu arkay xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay markaa diiga cidiisa aada maqasho inaad markaa ilaahay aada baydood fadligiisa weydiisato maxaa yeelay malaa'ig ayay arkaysaa waxaana dhici karta malagaasi inuu ducadaada aamiin yidhaahdo dabeetana ilaahay ducadaa uu kaa aqbalo markaa qofka muslimka ah inaanu dhiigga cidiisa inaanu dhibsanin caayinna ayaa markaas loo baahan yahay wayo xadiid abu daawuud warinayo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi waa saxiixa laa tasubu diiga fa inuu yuuqidu salaa diigga ha caayina salaada ayuu u toosiyaay waana runtii sida alimaam alxaafid fi lfatxi uu leeyahay uu ku leeyahay khasiisana ilaahay u yeelay ana xayawaanka kala ahayn oo xilliyada habeenkii ayaa ilaahay u baray dabeetana codadkiisa yacni wuu qaybiyaa waaga ka hor iyo dabadiisabana wuuciyaa mana gafo ama habeenku ha dheerado ama ha gaabnaado sidaa daraaddeed baa culamaau shaaficiya barkood waxaabay fatwoodeen diigga mujarabka ah ee la jirabay inuu xilligaa salaada subax uu dhawaaqo in laguma tukan karo xilligii waqti inuu soo galay laguma ogaan karo ayay culimmadu tilmaameen waxaa kaloo culimmada qaarkood yidhaahdeen dhiigga waxaa laga baranayaa khamsu khisaalin xusnu sawt cod wanaag alqiyaamu fi saxar xilliga suxuurta kiciddeeda algiira iyo asakhaa iyo kasrat ljimaac yacni waxyaalahaasuu markaa caan ku yahay lagu gara laga baranayaabay bay yidhaahdeen xadiid kaloo markaa tilmaamaysana ayadana way jirta arrimaha waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dameeraha markaa cidooda in ayadana marka la maqlo ilaahay yacni shayaadiinta markaa laga magan galo oo acuudu billahi min ashaydaan arajiim la yidhaha waayo shaydaan ayay aragtay baa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi maa ducaau nubaaxi lkilaabi bileyli waa ducada cida iyo qaylada aydu habeenkii ay qayliso ducaau nuba nibaax ama nubaax ducaau nibaaxi lkilaabi ama nubaaxi lkilaabi waa ducada qaylada aydu ay qayliso bileyli habeenkii wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam idaa samictum markaa maqashaan nubaaxa alkilaabi ayda cideeda wanahiiq alxamiiri iyo dabeeraha markaa cidooda iyo qayladooda bileyl habeenkii fatacawadu billaahi min ashaytaan shaydaan ka maangala fa inahuna ayagu yarayna waxay arkayaan maa laa taruuna waxaydaan arkaynin ayay arkayaane ilaahay ka magan gala shaydaan xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud imaamu axmed bukhaari baa adab mufrada ku warinaya xaakim baa mustadragiisa ku warinaya abu yacla almawsuuli baa musnadkiisa ku warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxaana laga warinayaa saxaabiga jaabir ibnu cabdilaahi ayaa laga warinaya waxaanu leeyahay sidaa xadiidka ku arkaysaan markaa maqashaan ayda cideed iyo dabeeraha markaa qiinadooda habeenkii ilaahay ka mahangala waxaydan arkaynin ayay arkayaanu markaa shayaadiina ayay arkayaane iyo jiraydaan markaa dadoo idinku arkaynin ilaahay markaa ka magangala waxaa kaloo xadiid kale uu tilmaamayey oo abu daawuudiyo ay warinayaan oo cali binu cumar binu xusein binu cali iyo keyrkii laga warinayo nabigu wuxuu yihi socodka iyo bixidda yaraysa marka la xasilo ee lugtu ay godo ilaahay wuxuu leeyahy daabooyin xilligaas soo faafa ama khalqi xilligaas soo faafa ayuu leeyahy dabeetana xadiidka intiisa kale ayuu sheegay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay shaydaan laga mangalo marka ayda cidooda iyo dameeraha cidooda la maqlo xikmadda ku jirtaana waxa weeye wuxuu nabigu yihi waxaydaan arkayn bay arkayaa oo ilaahay bini aadamiya uu ka xijaabay oo jin iyo shayaatiin iyo bahalo kale ah habeenka markaa waxaa loo sheegay xadiidkan habeen buu ku qayday waa taqliib ahaanune maalintii lafdeeda haddii aad maqasho ayadana ilaahay baad ka mangelaysaa laakiin habeenkii ayaa inta badan haaliba habeenku waa waktigaa ay shayaadiinta iyo daabooyin iyo bahalo iyo habar duraag oo dhammi ay soo faafaan oo bixidda yaraysa markii cagtugooda baa nebigu yidhi ilaahay daabooyinba u sugnaaday xilligaa soo faafee xilliyada soo bixina waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay dameeraha iyo kinaabta iyo shayaadiinta inay arkaan oo ilaahay baa khalqigiisan abuurkooda dee kala gediyey ayagoo wax wada arkaya oo indha wadalaba haddana aragoodii waxay qabanayeen ay markaa kala duwan yihiin habeenkii markaa in la xasilo oo albaabada la yska xidho oo weelka la daboosho oo say aadaabta inoogu imanto xadiid xadiidkanaba ayaa nebigu sala allahu calay wasalam inoo jideeyey dariskeenu halkaa inoogu joogo wallahu aclam